alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamed wcla aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin caawa ay taariikhdu tahay kowdii rajab sida la filaayo kun afar boqol iyo labiyo afartankii hijiriga waxaynu ku gelaynaa muxaadaro cunwaankeedu uu yahay min maxaasin iddiin alislaamiyi wa kamaalihi mawduucaas waxaynu ku gelaynaa masjidu rashiid bal intaynu ka gaadhnaynu insha allahu tacaala ayaynu wax ka tirtilmaami doonnaa mawduucu sidiisa waa mawduuc ballaadhan weeye laakiin waxaa laga bixinayaa waa tilmaamo diintu dhammaanteed waa wada maxaasin xukun kastoo axkaamta shareecada ka midoo lasoo qabtaa oo aan maxaasin iyo wanaag koobsanaynin ma jiro wax nuqsaan iyo ceeboo u sugnaatayna ma jirto haddii lays yidhaahdo diinta islaamka maxaasinteeda iyo wanaagyaalkeeda ka warrama macnaheedu waxay noqonaysaa diintoo dhan in laga warramo dee diintoo dhan ka warranka laga warramayana laguma soo koobi karo muxaadaro iska daay iyo muxaadaraat laguma soo koobi karo macduuda ha yeeshee waxaynu tilmaamaynaa usuul guudna waa tilmaamaynaa tusaalayaalna waa sheegi doonaa waxaynu kaloo tilmaami doonnaa insha allahu tacaala shubahaadka qaarkood oo dadka qaarkood ay ku soo arooriyeen diinta ama ay is yidhaahdeen ceeb uga dhiga inaynu shubahaadka qaarkoodna ka jawaabno ugu horrayn diintu saynu soo sheegnay dhammaanteed waa wada maxaasin iyo kamaal waayo allah oo khalqiga abuurtay wax walbana ogoo caliim ah oo xakiim ah oo khabiir ah ayaa diinta soo dejiyey isagaa sharciyeeyey cilmigiisa iyo xikmadiisa iyo khibraddiisaanu ku sharciyeeyey xukum kastoo axkaamta sharciga ka midna wuxuu koobsanayaa xikma alaxkaamu asharciya waxay koobsanaysaa xikam baaliga ficil kastoo ilaahay afcaashiisa ka midi wuxuu ku dhacayaa bixikma odhaah kastoo odhaahyadiisa ka midna waxay ku dhacaysaa bixikma ilaahayna waa alxakiimu alcaliim mufasiriinta qaarkood markay xakiim fasirayaan waxay yidhaahdaan alxakiimu fii sulcih waa kii u xikmadda badnaa waxa uu samaynaayo wadaadada qaarkood oo isii tarjama waxay yidhaahdeen waa ka fal falsuban af soomaali ahaan markaysaga ku tarjumaan laakiin tafsiirkaasi waa tafsiir qaasir ah oo macnihii xakiim aan wada tilmaamayn siday culammada ahlu sunnati lmaxda ay sheegeenna xikmadda ilaahay kuma tacalluqdoo keliya wuxuu samaynaayo ama abuurayo keliya kuma tacalluqdo ficilkiisoo keliyana kuma tacalluqdo ee waxa kaloo xikmadiisu ku tacalluqdaa waxa uu odhanaayo iyo waxa uu sharciyaynaayaba siday ugu tacalluqayso wuxuu samaynaayo iyo wuxuu abuuraayo mid walba ashyaada uu abuurayo mid walba wuxuu ku abuuraya bixikma saas aawadeed wax ceeba oo khalqigiisa abuurkiisa laga helayaa ma jiro shay la odhanaya halkaa munaasibkuma ahayne halkan kaluu kaga habboonaa ma jiro shay kastuu ilaahay abuuray wuxuu u dhigan yahay oo u abuuran yahay sidii ugu wanaagsanayd bal hadda eegu sida markaa ilaahay innaga inoo abuuray cidda kale arlada ku abuuran ee arlada gudaheeda ku sugan bini aadamku waa ka qurux badan yihi qaarkood beerkay ku socdaan qaarkood afar addin bay ku socdaan qaarkood waxay ku socdaan marka lix addin qaarkood ka badan bay ku socdaan bini aadamku wuxuu ku socdaa laba adin si qumaatiyana waa u taagan yahay jirkiisu waa isu dheeli tiran yahay adinka labada adin ma kala dheera waa dheeli tiran yihin faraha adimadaa hoose addinka midig siday ugu taalla iyo addinka bidix siday ugu taallaa waa isu dheeli tiranta farihiisa saa si la eg gacmihiisa saa si la eg indhihiisa saa si la eg dhegihiisa saa si la eg yacni mid walba waxa loo abuuray sida ugu wanaagsan bal indhuhu hadday dhakada ku abuurnaan lahaayeen ka warra xagga sare bal ka warran hadday midna halkan ku abuurnaan lahayd midna xagga dambe ay ku abuurnaan lahayd quruxda hadda marka qofku leeyahay ma yeesheen waxaa loo yeelay wejigiisa waxaa laga dhigay ka ugu quruxda badan waxay soo naqliyaan culammadu qiso boqorradii hore boqor ka mida ayaa nin u yimi waa boqorradii cabbaasiyiinta wuxuu ku yidhi haweenaydaydii baan waxaan ku idhi in lam takuunii axsana min alqamari fa anti taaliqun haddaad dayaxa ka qurux badnaan weydo waad furan tahay gabadhyahay haddaad dayaxa ka qurux badnaan weydo waad furan tahay wax ma iga furmeen culammadii baa boqorkii soo shiriyey wuxuu ihi masaladan ka jawaaba badankii culammadu waxay yidhahdeen way furan tahay caalim culammadii ka midaa aamusay boqorkii baa wuxuu ku yidhi maxaad u hadli weydi wuxuu yidhi yaa amiir almuuminiin aniga waxay ila muuqataa inayna furmin waayo allah wuxuu yidhi laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim aadamiga waxaan u abuurnay joogga iyo muuqaalka ugu wanaagsan marka joogga ugu wanaagsan maadaama loo abuuray dee inay dayaxa ka qurux badantaa meesha ku jirtaa marka waxba kama furmin boqorkii sidiiba ku qancay xukunkiina ninkii waxaa loogu sheegay waxba kaama furmine xaaskaaga hayso ayaa lagu yidhi waxaynu u jeednaa ilaahay ficiladiisu iyo makhluuqaadka uu abuuray wuxuu ku abuurayaa bixikma wa kadalik waxa uu sharciyaynaayo iyo waxa uu odhanaayana wuxuu ku odhanayaa ama ku sharciyaynayaa bixikma xukun kastoo axkaamta sharciga ka midna ah xikmad buu ku fadhiyaa xikmad buu ku dhisan yihi culammaduna waxay yidhahdaan alaslu fi laxkaami tacliil asal waxa u ah axkaamta sharciga ah attacliil in la sababeeyo xikmooyin loo sheegaa u asalaa sidaas ayaa u asalaa ashyaada qaarkood haddii xikmada la garan waayo macnaheedu maaha xikmadu inayna jirin umuuraha qaarkood xikmada sidaa laynoo yidhi ma garanayno wa rubamaa yucwisan itilaacu laakinahu laysa lahu imtinaacu waxaa dhici karta xikmada inaynu garanno inaynu awoodi kari weyno ina seegto laakiin macnaheedu ma aha xikmaddii haddaynu garan weynay waynay jirin ma aha xikmadii yaday jirta inaan garanayn fii bacdi alaxyaan aan garanno ama yaynaan garane xukun kastoo axkaamta sharciga ka midii wuxuu ku ku dhisan yahay bixikmaha ayuu ku dhisan yahay ashyaada culammadu ay fahmi waayaan xikmada looga jeedo waxay ku gaabsadaan waa tacabudi waa laynagu addoonsadeen hadda marka laleeyahy waa tacabudi maaha xikmada in la nafyinaayo laleeyahay xikmo loogama jeedo xikmana saa looma odhan waa iminka haddii lagu weydiiyo lagu yidhaahdo maxaa salaadaha qaarkood looga dhigay afar ragcadood qaarna looga dhigay saddex ragcadood qaarna looga dhigay laba ragcadood maxaa sujuudaha ragcad kasta looga dhigay laba sujuudood rukuucahana looga dhigay rukuuc rukuuc qura rukuuc rukuuc qura maxaa looga dhigay maxaa waxa weeye awqaaddan loogu gaar yeelay waayo salaad kastoo salaadaha faralka ka midi wakhti bay soo gashaa wakhtina waa baxdaa xilligaa xilli aan ahayna lama tukado maxaa wakhtigaa loogu gaar yeelay maxaa loo kala bedeli waayey ta labada ragcadooda oo wakhti duhurka maxaa looga dhigi waayey ta afarta ragcadooda oo wakhtiga subaxa maxaa looga dhigi waayey ta saddexda ragcadooda oo wakhtiga casarka maxaa looga dhigi waayey kullu daalika waxaynu xikamka garanayna maaha laakiin xikmaa ku jirta allah og yahay culammadu markaa waxay ku gaabsanayaan ashyaada xikmadii la garan waayo waa tacabudi macnaa ma aho macnaha sidaa loo yidhi inagu fahmi mayno garan mayno ma caqliyeynayno ilaahay baa xikmaddaa la gaarka xikmadaa garashadeeda allah baa la gaar ah inagu fahmi mayno waa tacabudi oo laynagu addoonsaday axkaamta sharcigu hadday tahay caqaa'id iyo hadday tahay axkaam camaliya furuuc fiqi ah iyo hadday tahay akhlaaqiyaadka mid walba waxaa loo sharciyey sida ugu wanaagsan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyay inuu yidhi bucitu bilxaniifiyati samxa waxaa layla soo diray tii shirkiga iyo baatilka ka iilashada badnayd miladii iyo diintii ka iilashada badnayd baa layla soo diray tii samaaxada iyo markaa dhibirsanaanta u saaxiibka ahayd baa layla soo diray ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waa xaniifiya fi tawxiid waa samxa fi sharaa'ic xagga sharaa'icda haddii laga eego asharaa'ic lcamaliya sharaa'icda camaliga ah waa samxa waa mid samaaxo iyo markaa dhibirsanaan badan waa mid sahlan waa mid fudud fudaydna u saaxiiba sharaacidii camaligahayd waa saas waa sahlanta waa fududa xagga tawxiidka iyo ictiqaadkana waa xaniifiya waa mid ka ilanaysa shirki iyo baatil oo dhan ka ilanaysa ya taasaa nebiga lala soo diray calayhi salaatu wasalaam xadiiskana sheekh albaani waa taxsiininaya fii majmuuci turuqi allah wuxuu yidhi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa cadla waa dhammaystiranto waa kaamil noqotay kelimaadka rabbiga kelimatu rabbika iyo kelimaatu rabbika labadaba waa la akhriyo waa laba qira'a qiraa'o sabci ah macna ahaanna waa isku mid kelimaatu rabbika marka la akhriyo waa qiraa'o marka waxa sabciye waxaa macnuhu u dhacayaa kelimaadka allah kelimaadkiisu waa dhammaystirmeen marka kelimaadkiisoo dhan bay ku dhici kelimatu rabbika marka la yidhaahdana waa nakiro loo idaafeeyey macrifo loo idaafeeyo markaa lafteeda cumuum bay faa'iideynaysa marka kelimatu rabbika waxay la macnatay kelimaadka rabbiga kelmadaha ilaahay iyo hadalka ilaahay baa dhammaystirmay awalba naaqis ma ahayn waxay yihiin qaar kaamila wey sidqan wa cadla xaal ay markaa run yihiin oo qaar run u saaxiiba ay yihiin qaar cadaalad u saaxiibana ay yihiin culammadu waxay yidhahaan waa sidqan fi lakhbaar wa cadlan fi laxkaam xagga akhbaarta iyo wararka uu sheegay kelimaadka ilaahay ay sheegeen allah kelimaadkiisu hadallada eh, khabarrada ay sheegeen iyo wararka ay sheegeen waa wada dhab xabad beeni kuma jirto maxaa la yidhahdaa runta runta waxaa la yidhahdaa sida ahlu sunnati waljamaca ay ku ijmaacsan yihiin alikhbaaru bima yuwaafiq alwaaqic in laga warramo wax waaqica waafaqaya ayaa waxaa la yidhaahdaa run baa la yidhahdaa tacriifka ahlu ahlusunna waljamaca waa kaas beenna maxaa la yidhahdaa beenna waxaa la yidhaha alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic waa in lagu warramo wax waaqaca khilaafaya in lagu warramo ayaa waxaa la yidhahdaa waxa jira wax khilaafsan in lagu warramo ayaa waxaa la yidhaahdaa been ayaa la yidhahdaa ha loo badrheedho ama yaa loo badrheedhin looma shardiyo beennimada inuu qofku u qasto u badrheedho laakiin hadduu sheego wax waaqica khilaafsan uu sheego waxay noqonaysaa been buu sheegay tacamudka waxaa loo shardinayaa xagga dembiga uu qofku ku dembaabaayo sidaas aawadeed baa xadiidkii ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa' maqcadahu min annaar qaydka mutacammidan waxay faa'iidaynaysa in waxa weeye kadibku hadduu u dhaco biduuni tacammud inaan waciidkaas iyo goodigaasi u sugnaanayn mutacammidanna waa xaal qaacidada carabiguna waxay tahay alxaalu wasfun lisaaxibi qaydun licaamilih xaalku sifo wuxuu u yahay lisaaxibi alxaal qayd iyo shartina wuxuu yahay licaamil ilxaal xaalka caamilkiisu waa maxay waa kadaba saaxibkiisu waa maxay waa ka kadibku ka dhacaayo faacilka kadaba ah marka xaalkii wuxuu noqonayaa wasfun filmacnaa xagga macnuhu sife ka yahay marka qayd iyo shartu u noqonayaa caamilulxaalkii oo kadaba ah waxaana shardigaa loogu daray si waciidku markaa ugu rumoobo waayo wixii khaطأa ummadda looma qabto rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na qaala allahu qad facaltu xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam markay mu'miniintu sidaa ku ducaysteen allah wuxuu yidhi waan yeelay oo idiin qaban maayo oo idinku ciqaabi maayo waxa ku kama'daan ama waxa ilowdaan marka wax alla wixii khabara ee qur'aanka ku yimi wakadalika fi lkutubi almunazala khabar kastoo ku yimi ama khabar kastoo allah sheegay waa wada run wax waaqica khilaafaya kuma jiro laa fi lmaadi walaa fi lxaal walaa fi lmustaqbal saas aawoodee xabad beena laga soo qaban maayo waxyaalaha qaarkoodoo gaaladu ay sheegaan oo yidhahdaan sidaasaa kitaabkiinu sheegay wax jirana ma aha waa laba mid ama waxay sheegayaanay leeyihiin kitaabkiinaa sheegay baan kitaabku sheegin ama waxay leeyihiin wax jira ma aha ayaan weli iyaga cilmigoodu gaadhin waxyaalo badan baa wakhtiyada qaarkood ay sheegi jireen waxay dadka qaarkood aada ula yaabi jireen oo gaalada ka midii doofaarka maxaa loo xaaraantinimayey waxay beryo dhowaad ogaadeen inay markaa ku jiraan waxyaalo markaa jeermisiyo aada khatar u ahay inay ku jiraan aad iyo aadna u fara badan markaasay waxay yidhahdeen sababtii loo xaaraantinimay oo tan kadib bay haddana waxay yidhaahdeen dee xal baa loo hayaayo waxyaalahan waa laga dili karaa wartanba hadda dirqi ku soo hesheene yaa idiin damaano qaaday waxyaalo kale inayna soo bixi doonin ile cilmigiinnu waa kooban yahay ashyaada qaarkood markaa dhowaan baa hesheen wax kalala laaban inta aragtaan oo keliya umuruhu maaha waxyaalo kaleoo laaban baa jira waxaa dhici karta ashyaada qaarkooda la leeyahay sax ma aha inay tahay faham caalim ka fahmay aayaddana aksara min tafsiir lagu fasiray deed fahamka caalimkaasi ka fahmay ba waxay dhici karta inuu qalad noqdo mar hadday tafaasiirtii kala duwan tahay laakiin ma dhici karto shay sariix ku ah oo aan wax kale aqbalayn ama culammadu ku kulansan macnihiisu inuu sidaa yahay inay noqoto waxaan jirin oo waaqaca khilaafaya inay noqotaa ma dhici karto qur'aanku caqiidada uu sheegayaa waa caqiide qummanoo toosan wuxuu ku baaqayaa alkitaab wasunna arkaanu liimaan in allah la rumeeyo malaa'igtiisa la rumeeyo kutubtiisa la rumeeyo rasuulladiisa la rumeeyo yowmul aakhirka la rumeeyo malaa'igta la rumeeyo qadarka la rumeeyo waa arkaantii iimaanka lixdaah waa umuur haybi ah rumaynta la rumaynaayo waa iimaan bilghayb kitaabkii waa aragnaa laakiin sida allah u soo dejiyey waa hayb nebigii ummaddu waa arkayaan oo ciddii la kulantay waa aragtay laakiin in nebi laga yeelay waa arrin markaa haybi ah laakiin dalaa'il iyo waxyaalo caddaynaya ayaa jira caqiido qumman buu ku baaqayaa kitaabku waaxidnimada allah iyo in allah keligii la caabudu ku baaqayaa qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waa caqiide quman allahoo keliya in la caabudu ku baaqayaa aarbaabu mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar khalqigoo dhan allah baa abuuray allahu khaaliqu kulli shay wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiiraa cid allah la abuurtay ma jirto hal min khaaliqin hayr allah allah maadaamuu khaaliqii yahay oo isagu khalqiga abuurtay cidina aynay la abuurin cidina aynay ku kaalmayn xaq wuxuu leeyahay keligii in la caabudo yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacallakum tattaquun waxaa loo daliishanayaa abuurka allah khalqiga keligii abuuray inuu xaqu leeyahay keligii in la caabudo tusaale caqli ah walilaahi almasalu aclaa cidii hadday kuu samafasho wanaag kuu samayso wanaaggii ay kuu gashay cidaan wanaaggaa la samaynin intaa in la egna aan kuu tarin inaad isaga ugu mahadnaqdo ciddii markaa wanaagga kuu samaysoo kuu samafashayna aad markaa u shukri naqi weydo midaan xabbad kuu samayn wanaagiyo samafal ana aad ugu shukri naqdo yaa oo aad ku ammaanto oo aad ku qadariso say u muuqataa waxaan ka hadlaynaa qof adiga kula mida oo sida adiga lagu abuuray loo abuuray oo intaad ku dhalatay inteeda ku dhashay ha yeeshee xoogaa yacni markaa hayntiisa ama markaa adduunyah markaa hayay dabeedna markaa samafal kuu sameeyey ixsaan buu kuu falay kuma abuurin adaan jirin kuma jirsiin kuma korin caafimaadka isagu ma bixin nolosha isagu ma bixin caqliga isagu ma bixin jiritaankaaga iyo jirsiintaada isagu ma bixin oo kuma jirsiin xoogaa samafal buu kuu sameeyey inaad intii ugu shukri naqi weydo oo cid aan xabbad kuu gelin aad ugu shukri naqdaa gaboodfal weyn inay taad garanayso yaa waa idinka maqlay inay waxa weeye ruuxa abaalka loo gala hadduu abaalkii gudi waayo dee in lagu dhaleeceeyo qaarkood gabayee loogu tiriyey yaa waxba yaanu xeer ka imarin xoolana isiina xaashee nin libi kaa xiskiye xumihii waayaabe bal waxaad ka warantaa walilaahi almasalu aclaa adaan jirin ilaahay ku jirsiiyey ee ku abuuray ee kaa keenay min alcadam adaan jirin buu wax jiro kaa dhigay adaan noolayn buu wax nool kaa dhigay adoo daciifa ayuu ku koriyo mid xoog badan kaa dhigay adaan markaa caqli lahayn ayuu caqli kuu yeelay cilmu kuu yeelay garashuu ku siiyey yaa xoog buu ku siiyey cilmibuu ku baray ila cilmiga haddaan allah kuu furinoo allah aanu ku barin cilmiga baran maysid noocu doonaba cilmigu ha ahaado nicmat liijaad iyo nicmat limdaad nicmadii jirsiinta iyo nicmadii arsaaqidda iyo barbaarinta mid walba kii kuu galay ya oo sidaa kaa yeelay mid jiro kaa yeelay oo caqli leh oo wax garanaya oo samac iyo basar leh muuqaalkaa wanaagsan iyo quruxdaa kuu yeelay xooggaa kuu yeelay marbaad daciif ahayd aanad kaadiya iska bi'in karay ya oo lagaa bi'inayo kadib saasuu kaa dhigay inaad isagii ka abaalka darto cid kale iyo isaga wada caabuddo amaba isagii intaad ka tagto cid kale caabuddaa gaboodfalkii ugu weynaa miyn ahayn wa acdamu dulm waa dulmikii ugu weynaa diinta islaamku waxay sheegaysaa allahu keliya in la caabudo isagaana xaqule in keligii la caabudo yaa mucaadu atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah qaala allah warasuulu aclam qaala xaqu llahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya xaqa allah addoommada ku leeyahay waa inay allaha caabudaan waa inay waxba ugu shariig yeelin la wadaajin wa xaqu lcibaadi cala allahi anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shaya xaqa addoommadu allah ay ku leeyihiinna waa inaanu cadaabin cidaan allah u shariig yeelin waa inaanu cadaabin kaasna waa xaqa addoommadu allah ku leeyihiin tawxiidkii waa sahlan yahay ictiqaadkaasi waa ictiqaad saxiix ah waa ictiqaad waafaqaya yacni mandiqiya caqliga waafaqaya caqliga kama hor imanayo ahlucilmigu waxay yidhahdaan alsharcu laa yaأtii bima tuxiiluhu alcuquul walakinahu qad yaأti bima taxaaru fiihi alcuquul sharcigu lama yimaado wax caqliyadu mustaxiil ka dhigayaan oo aan dhici karin laa yaأti bilmuxaal waqad yaأti bilmaxaar shay caqligu ku wareero sharcigu waa la yimaadaa laakiin wax uu mustaxiil caqligu ka dhigaayo aan dhici karin waxaan dhici karin caqligu ka dhigayaa sharcigu lama yimaado ashyaada qaarkood waa jirta caqligu inuu ku wareeraayo lakiin haddana maca dalik caqligu wuxuu ka dhigayaa shay mumkin oo suuragal ah ee shay mustaxiila kama dhigayo caqiidada diintu la timi maaha ictiqaad ka hor imanaya caqliga mid ka hor imanaya caqliga saxiixa mid ka hor imanaya maaha waa dhici karta dadka qaarkood inaa waxaas caqligayu anigu waafiqi maayo laakiin caqligii saxiixa ahaa miduu isku waafaqaya ma aha waayo alcuquul mukhtalifa caqliyadii waa kala duwan yihin haddii caqliga hebel waafiqi waayo dee dad badan baa caqliyadooda waafaqayaan ya sheekh baa wuxuu yidhi layta shicrii biayi caqlin yuusanu lkitaabu wasunna alla jeclaan lahaaya inaan garto caqliga lagu xukumaayo kitaabka iyo sunnada mutaakhiriinta qaarkood ba waxay leeyihin idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu caqligiiyo sharcigu hadday iscaaridaan waxaa la hormarinaya caqliga markaasaa sheekh radinayaa wuxuu yidhi oo haddii la yidhahdo caqligaa la hormarinayaa layta shicrii biayi caqlin yuusanu lkitaabu wasunna ba taqiyadiin ibnu taymiya caqliga kitaab iyo sunno lagu xukumayo oo kitaabkiiyo sunnaha xukumayaa waa kii ma caqliga muctasiliga maka ashcariga maka jahmiga maka muctasilada maka qaraamida maka falaasifada maka ahlu sunnaha waa kii caqliga lagu miisaamaya masaa-isha qaarkood waxay odhanayaan firaqa qaarkood caqligaa wuxuu ka dhigay mustaxiil cala sabiil mithaal aljahmiya walmuctasila waxay leeyihiin sifaadka in sifaad ilaahay loo sugo sifaad mutacadida caqligu mustaxiil buu ka dhigayaa waayo waaxidnimaday ka hor imanaysaa sifooyin badan buu leeyahay iyo waa waaxid isma waafiqi kartay yidhahdeen waa mustaxiil iyaga laftooda issii khilaafay ah haddaba jahmiyadii baa waxay yidhaahdeen waa qolo luntae eh. caqligu wuxuu mustaxiil ka dhigayaa magacyo badan in allah loo sugo oo ruuxa yidhaahda sagaal iyo sagaashan magac baa allah u sugnaaday macnaheedu waxay tahay sagaal iyo sagaashan ilaah buu caabudayaa muctasiladu waxay war ka daa war saa maaha ya asmaadu waa tacadudi kartaa iyadoo musamaha lagu magacaabay uu mid qura yahay oo inay magacyadu bataan iyo inka magacyadaa lagu magacaabay amaba isku magacaabay inuu mid keliya yahay isma diidayso iyadoo musamuhu waaxid yahay ayaa asmaadu tacadudi kartaa jahmiyadu waxay maya ma tacadudi karto waxay ka dhigayaan jahmiyadii mustaxiil inay tahay asmaa mutacadida in rabbi loo sugo muctasilana waxay leeyihin maya mustaxiil maa haddana muctasiladii waxay leeyihiin sifooyin mutacadida in allah loo sugaa waa mustaxiil ashaaciradii waxay leeyihiin iyo maaturiidyadii war maya sifaatka kala saara bacdu sifaat oo caqligu ku tusinayaa jira oo cilmiga iyo xayaatada iyo qudrada iyo iraadada iyo samciga iyo basarka iyo kalaamka iyo baqaagu ka mid yahay mar waxay gaadhsiiyaan ba ilaa labaatan sifay gaadhsiiyaan marna toddobada ugu bidhaanta dheer ee sifaatu almacaani la yidhaahdo ayay markaa soo gaar yeelaan cilmun xayaatun qudratun wa iraadatun adigu marka waxa weeye ilaa siddeed sifa ayaa markaa beyt ay ku cabireen calaa kulli xaal waxay yidhahdeen sifaatka caqligu ku tusiyey mooyaane sifaatka inta kale caqligu ku tusin maayay yidhahdeen adamaaragta marka waxa weye caqligii layskuma waafaqsana waxaa la yidhi bakayla lagu yidhi malaa hadal baa lagula baxayey bil saddex baad dhimanaysa markaasuu wuxuu idhi baa la yidhi haddii la isku waafaqo bil saddex laysku waafaqsan yahay haddii la helo aan dhintaba hadhow baa la arkayaa markaa qaar odhanaya waa saddex iyo maya waa laba iyo waa kow ya dee caqli laysku isku waafaqsan yahayba haddaanu jirin sidee kitaabkiiyo sunnadii caqli u xukumaya waa midda kale caqligu cuquushii waa iskhilaafsan tahay waa midda kale caqliga macsuum ma aho qalad kama dhowrna caqligu waa gefi karaa mar waa gefaya waa garan waayayaa waa maxduud oo xad buu leeyahay waayo cidda caqliga la siiyey waa cid markaa waxa weeye garashadiisu xadidan tahay araggiisii xadidan yahay maqalkiisi xadidan yahay in gaaruu wax ka maqlaa in gaaruu wax ka arkaa ya caqligiisu wuxuu idraakayo garanayaana waa in kooban cilmulghaybkii iskama garan karo xawaasta haddaad eegto waxaa markaa ugu xoog badan aragga iyo maqalka in mucayanuu qofku wax ka maqlayaa intaa wixii ka dambeeya maqli maayo araggii hadday noqoto in gaaru wax ka arkayaa meel bannaan oo ban ah hadduu joogo aragtidii markuu saa u sii daayo masaafa maxduuda ayuu wax ka arkayaa wixii ka dambeeya haydhhaydh baa ka gelaya amaba arkiba maayo waxaa laga yaabaa inaan u kala garan waxaasi ma qoriba ma qofba ya weerhweer baa laga yaba inu ku wixii ka dambeeyana arkiba maayo aragtidii ishu waa gafaysaa iminka haddii la soo qaado madibad biyo ah oo ul toosan la soo qaado sidaa loo geliyo ama qalin la geliyo indhahaagu waxay ku tusayaan meesha ushu kaga jirta biyaha inay ka kala jaban tahay si kasta ugu fiirso waad soo saaraysaa waa quman tahay waad ku celinaysaa war meeshu waa kala jaban tahay araggaagii baa kuu been sheegay waana xawaasta ku igu xooga badnaa ka warran caqligii waa gefayaa waa qaldamayaa waxaan sax ahayn baa sax ula muuqanaya wakhtiyada qaar buu ambanayaa caqligii in heegga loo sii daayo ma aho laga horbaydho la yidhahdo caqlow iska soco waa ku dabagelayaa ee waxaa la rabaa caqliga in loo hogaansho sharciga loo hogaanshaa la rabaa sheekh culamadii hore ka mid ah wuxuu ihi man lam yaxtaris caqlahu bicaqlihi min caqlihi halaka bicaqlihi ruuxaan caqligiisa iska ilaalin oo caqligiisa ku ilaalin caqligiisuu ku halaagsamaya ya caqliga isagaad wax ku garanayso haddana waa inaad iska ilaalisa caqligu de inuu meel daran meel daada iskaa tuuro waa inaad xakamaysaa tidhahdaa waa halkaasi halkaagii maahe ka joog haadaan baa dhici karta inuu kugula cararo ya cilmulghayb oo iska dabaasho waa inaad tidhaahdaa marka waxa baabkaagi ma aha waxaad garanaysa ma aha mar haddaanad garanayn adigu aanad idraakaynin oo arrin aad haleelayso aan ahay ya khabaru saadiq baa lagu kaaftoomaaye waxyigu wuxuu kuu sheegay ka qaado oo raaco dabagal laakiin haddii la doono sharciga in la dabageliyo caqliga oo caqligu muqadam noqdo caqligu wax walba ma kaaga warramaya cilmulghaybka ma kaaga jawaabaya ya dad badan oo caqli badan baa lumay culamada qaarkood waatay ka cabireen utuu dakaan wama utuu zakaan yacni firaa la siiyey laakiin dahirnaan lama siin qad aflaxa man zakaaha waxaa la rabaa nafta in la dahiraa la rabaa saasaa la rabaa caqiidada sharcigu sheegayaa waa caqiide qumman waana caqiide sahlan waa mid la fahmaayo walaqad yasarna alqur'aana lildikri fahal min muddakir qur'aankii waa la fudaydiyey waantowga lagu waantoobayaa loo saalo loo fudaydiyey mid ku waantoobaya ma jira xagga axkaamta haddii laga eego axkaamta shareecadu koobsanaysa waa axkaam wada cadaalad ah waana bixikma waa soo sheegnay hadday cibaadaad tahay iyo hadday mucaamalaad tahay mid walba labada shahaado qiritaanka la qirayaa waa ruknigii koowaad ee diinta aruknu lawal waa labada asal ee diintu ku binaysan tahay anlaa yucbada ila allahu waxdah wa an laa yucbad allahu ila bima sharca in allah oo keliya la caabudo yo allah waxa lagu caabudayo in lagala kulmo rasuulka sala allahu alayh wasalam axkaamtaa shareecada mid qalloocan laga heli maayo mid waliba wuxuu ku dhisan yahay sida ugu fiican ma salaaddaa ceebi ku sugan tahay masalaada nuqsaani ku jirta maya waa xidhiirkii addoonka iyo allah isku xidhaayay waana afdalulcibaadaat bacda shahaadatayn waa cibaadaadkii cibaadadii ugu fadliga badnayd weeye shaha labada shahaado dabadeed waa asilatu bayna alcabdi wa rabbi soomkii saasi in la eg waa taskiya naftii bay tahiraysaa sabirkay baraysaa zakadii waa ixsaan dadkii loo samaynaayo rabbina lagu ateecaayo dadkii baa iskafaalo qaadanaya waa istabantaabinayaan xajkiisaa si la yacni waxa weeye beytkii ilaahay baa la soo booqanayaa amarkii ilaahay baa la fulinayaa muslimiintii baa ijtimaacaysa oo markaa kulmaysa faralka cumriga qofka saaranna waa soo gudanayaan dembi daadin baana ku jirta higilkii muslimiinta oo isu yimi ayaa ku sugan xikan badan baa ku sugan axkaamta mucaamalaadka awsaas si la eego xukum kastaaba wuxuu koobsanayaa xikam baliiqa iyo masaalix cadiima ayuu koobsanaya naftu waxay u baahan tahay maal waxay u baahan tahay cunto waxay u baahan tahay guri waxay u baahan tahay waxa weeye guur kullu daalika waxaa loo yeelay hab si baa loo xalaaleeyey oo loo baneeyey sina waa laga xaaraantinimeeyey zinadii baa la xaaraantinimeeyey guurkii baa la xalaaleeyey kasab xalaala la sharciyeeyey oo la baneeyey kasabkii xaaraantaa la xaaraantinimeeyey hadday riba tahay hadday marka waxa weeye marka khiyaano tahay hadday laaluush tahay hadday buyuuca marka la reebay sharcigu reebay tahay ama riba ha noqoto ama keyrkeed ha noqoto nahaa can bayci lqarar lacana rasul lahi sala allahu alay wasalam aakila riba wamuukilahu wakaatibahu washaahidayh waqaal hum sawa lacana rasul lahi sala allahu alay slam alraashi walmurtashi waxaa la xaaraamtiibaya dulmiga nahbiga sariqada ya kullu dalika waa la xarima walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbail xoolaha baail ha ku cunina maalkii waxaa la su-aalayaa ruuxa xagguu ka soo shaqaystay xagguuse ku bixiyey dariiq baa loo yeelay waxa qofku gacantiisa ku haysto keliya kuma kaaftoomi karo wuxuu u baahanayaa waxa ku sugan dadka kale gacmahooda taana waxaa loo sharciyay buyuuc bayc dariiqyo kale wax ku soo geli karaana waa jiraan oo maalkii ugu iman karo ama ha noqoto ixsaan loo sameeyo ha noqoto sadaqo la siiyo ha noqoto hibe la siiyo ha noqoto hadiyad la siiyo ha noqoto miiraas iyo dhaxal inay ugu timaaddo ha noqoto jucaalo inay ugu timaaddo iyo baadifad ha noqoto kullu dalika waa ariiqyo sharciga ah. cuquuddii waxaa loo qaybiyey qayb marka waxaw mucaawadaad qaybna waa cuquudu tabaruc iyo tawsiqa cuquudda marka mucaawadaadka ee laba shay la isku bedelanayo la isdhaafsanayo waxaa loo yeelay shuruud adag cuquudda aan mucaawadaadka ahayn oo laba shay aan la ysdhaafsanayn aan la isku iibsanaynin iyaga waa la sahlay waayo waa tabaruc iyo ixsaan shuruudihiisii waa la sahlay waxaa ku jirta xikma baaliqa qofkii dayn markuu qofka kale ka qaatay waxaa loo yeelay markaa in la yidhi markaa qor in markhaatiya loo yeelayo inuu rahan u sii qabsan karo oo sii haysan karo rahan kullu dalika waa lixifdi ilmaal nikaaxi waxaa loo yeelay yacni shuruudo iyo arkaan baa loo yeelay nikaax markaa bannaan oo sharci ah oo mashruuc ah ayaa la sharciyeeyey hababkii aan sharciga ahayne bannaanayna waa la diiday waayo shahwadii waa wax ruuxa ku abuuran marka waxaa la doonayaa dariiq sharciya in lagu jiheeyaa la rabaa laakiin shahwadii la hago ama cidhidhi la saaro la yidhaahdo meelba uma dhaqaaqi kartid lagama dhigin lamana odhan sida xoolaha u isticmaal oo iska galaabaxa yaa taana lama odhan habka ugu fiican baa laga dhigay waa usoo noqon doonaa mawduucaas in sha allah axkaamta kale shareecadu waa saasi la eeg tusaalayaal baynu ujeednaa akhlaaqda haddii laga eego akhlaaqda waxaa loo sharciyeeyey sida ugu wanaagsan wa badlu wa kafu ladaa wa talaaqat lwajhi walkalimatu tayiba in dadka kale lagula dhaqmo macruufka iyo wanaagga in la bixiyo macruufkaa la bixinayo ha noqdo mid maal ah kii cilmiga lahaa cilmigiisi inuu wax ka bixiyo kii caqliga wanaagsanaa ama caqligiisu raajixa caqligiisi inuu dadka wax kaga deeqo kii farsamo yaqaanay farsamadiisa inuu wax kaga deeqo wax ka taro kii ra'yi lahaa ra'yigiisa inuu kaga deeqo o wax ka taro kii waxa waxaweye xoolahayey gacantiisa markaa inuu furo oo ka anfaco yacni xataa marka qofkii aan wax qaadan karin in loo qaado ama lagu caawiyo daabaddii baan wax saaran karayn ama gaadhidii baan wax saaran karayn war ila qaada in lala qabtaa waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan waa badlu nadaa bay soo gelaysa ama badlu macruuf wa kafu adaa iyo dhibta in la haysto afya addinba o aan qofkii marka aanad waxba markaa cid dhibin afkaagana aad ku dhibin gacantaadana aad ku dhibin waxaad u geysata aanu jirin wa talaaqat lwajhi weji furan inaad dadka ku qaabisho dadka markaad qaabilayso weji furan inaad ku qaabishaa waa shay sadaqa oo fiican ajar baanu ku helaya hadduu ixtisaabo qofka akhlaaqda wanaagsan bayna ka mid qofku weji cabuus inuu noqdo oo wejigiisu markaa uu noqdo weji laga diday marka laga arko yacni aan lagu dhiiran karin laga baqaayoba oo laga didaayo oo mar walba weji cabuus inuu yahay oo markaa la moodaayo inuu cadhaysan yahay ama dadka uu ku qaabilo si aad moodo marka waxa weeye inuu aabihii dilay oo kale inuu wejiga kab ka dhigo kab ka dhigo ta noocaasi waxay ka mid tahay akhlaaqda xun bay ka mid tahay wejiga waa in la furaa weji furaanta iyo marka waxa weeye dhoolla caddayntu xataa caafimaadka qofka waa u fiican tahay masuubo iyo ajar baa ku sugan ya laa taxqiranna min almacruufi shayan walow an talqa akhaaka biwajhin taliiq shay macruufka ka mid aha xaqiirin kulay ku tahay inaad walaalkaa weji furan kula kulanto biwajhin talqin ama biwajhin taliiq kelmadda wanaagsan iyo hadalka debicsan waalkalimatu ayiba hadalka wanaagsani wuxuu ka mid yahay akhlaaqda wanaagsan buu ka mid yahay akhlaaqda wanaagsan ayuu ka mid yahay waqul licibaadi yaquulu alatii hiya axsan ina ashayطaana yanzaqu baynahum hadalba kuu ka wanaagsan yahay in lagu hadlo wey dadka waa in lagula mucaamilaa dhaqanka uu ruuxu jecel yahay isaga inay kula dhaqmaan mid la mida waa inuu kula dhaqmaa nebigu wuxuu yhi calayhi salaatu wasalaam man axaba an yudkhala aljannata wayuzaxzaxa can innaar faltأti maniyatuhu wahuwa yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir walyأti ila annaasi biladii yuxibu an yu'ta ilayh xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey nabigu waxau yihi calayhi salaatu wasalaam kii jecel in janno la geliyo naarna laga fogeeyo geeridiisu ha u timaado isagoo rumaynaya allah iyo maalinta aakhiro isagoo rumaynaya geeridu ha u timaado taasi waa xagga ilaahay walya'ti ila annaasi biladii yuxibu an yu'ta ilayh dadkana ha yimaado ha kula dhaqmo wuxuu jecel yahay dadku inay kula dhaqmaan dadka ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay inay isaga kula dhaqmaan ha kula mucaamilo ha kula dhaqmo dadka qaarkood waxay jecel yihiin in la ixtiraamo la qadariyo in la maamuso in laga dambeeyo ya in il aan lagu eegin haddana dadka markuu la mucaamilayo wuxuu markaa kula dhaqmayaa sidaasi ka duwan wuxuu jecel yahay hadduu xataa qaldamo in loo cudur daaro laakiin isagu dadka kale markuu la dhaqmaayo wuxuu doonayaa siduu doono inuu la dhaqmo dabeecad wanaagsan miya maya maaha waa dabeecadaan ficnayn akhlaaqda wanaagsani waa taa uu sharcigu inoo sheegay waylun lilmutafifiin aladiina ida iktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wazanuuhum yuksiruun yani waxaa laynoo sheegayaa dadka markaa dadka xuquuqdooda ka garoocanaya cadaab inay leeyihin ahlucilmigu waxay yidhahdeen aayaadkani haba ku soo degaan miiskii raashinka la miisaayey laakiin xuquuqda dadka laftooda waa soo gelaysaa bay yidhahdeen hadduu qofku jecel yahay dadka markuu la dhaqmaayo inay isaga markaa xaqiisa u wafeeyaan dadkana xaqooda uu ka nuqsaamiyo mucaamalada iyo cirdiga ku saabsan iyo qadarinta iyo maamuuska nasiib buu ku yeelanaya aayadda ahlucilmiga qaarkood saas iyadaa bay yidhahdeen marka waxaa la rabaa akhlaaq wanaagsan in lagula dhaqmo wa linnaasi xusna nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ittaqi illaha xaysumaa kunta waatbic sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan xuquuqda markaa dadka in la ilaaliyo xaqu lwaalidayn xaqu ljiiraan xaqu laqaarib ya xataa naftaadu xaqay kugu leedahay inaad siiso ubadkaagu xaqay kugu leedahay siisaa ooridaada xaaskaagu xaqay kugu leedahay inaad siiso naftaadu ama jidhkaagu xaquu kugu leeyahay inaad siiso fa acti kula dii xaqin xaqah waxaad siisaa mid kastoo xaq u saaxiiba xaqiisa siiyo shareecadu saasay kaamil u tahay gees walba waxay koobsanaysaa wanaagyaalkaasay koobsanaysaa waxay koobsanaysaa masaalix oo dhan in la soo jiidaayo jalbu lmasaalix wa dar-u lmafaasid wax alla wixii mafaasida iyo dhibaatooyina waa daafacaysa wax alla wixii masaalix waa soo jiidaysa masaalixda ay soo jiidaysana waxa weye waa masaalixda baraxala xala aan wax mafsadii la socon amaba raajixa miisaanka badan oo mafsadada ka miisaanka badan maslaxadu miisaan badan tahay almasaalixu alkhaalisa aw alraajixa mafaasida shareecadu ay burinaysaana waxay tahay waa almafaasid alkhaalisa aw alraajixa mafaasidda markaa khaaliska baraxala oan maslaxaba u helin ama mafaasidda raajixe miisaanka badan wakada waxaa la a ta musaawiga layna waa la mid waayo haddii maslaxadiiyo mafsadadu isla ekaadaan mafsadada laga taxadiraya dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix mafaasidda in la daafaca laga hormarinaya masaalixda in la soo jiito ahlucilmiga qaarkood waxay tashriica islaamka o dhan wuxuu ku dhisan yahay yani dar lmafaasid iyo jalbu lmasaalix buu ku dhisan yahay saas aawadeed ba ciidiin ibn cabdisalaam kitaabkiisa weyne qawaacidda ah ee uu bixiyey qawaacid alaxkaam fii masaalix alanaam waxa uu ku dhisay qaacidada wuxuu shareecada dhammaanteed waxay u wada noqonaysaa yani waxa weye dar lmafaasid iyo jalbu lmasaalix mafaasidana in la daafacaayo maslaxooyinkana in la soo jiidaayo sheekh kale wuxuu yidhi waxay u wada noqonaysaa markaa qaybta jalbulmasaalix bay dhammaan u wada noqonaysa waayo darcu lmafaasid lafteedu waa maslaxo la soo jiidayo in mafsadadii kaa baaqataa lafteedu waa maslaxo la soo jiidayo mafsadadii inay kaa baaqataa waa maslaxo marka jalbulmasaalix bay u wada noqonaysaa dheh shiikh ka dambeeyaa sidaas iyada ay yidhi culamada qaar waxay ka cabireen darulmafaasidka shareecadu ku dhisan tahay tashriica islaamku waxay culammadu ka cabiraan daruuriyaad jalbulmasaalixa ay ku dhisan tahay shareecaduna waxaa laga cabiraa xaajiyaat kadib shayga saddexaada raaca wuxuu yahay waa aljaryu calaa makaarim alakhlaaq wa axsan alcaadaat in lagu socdo akhlaaqda wanaagsan iyo caadooyinka fiican taasina waa ta laga cabiro taxsiinaat iyo tatmiimaat iyo kamaaliyaat waa ta laga cabiro marka dhammaan shareecada halkaasay soo wadagelaysa shareecadu waxay amraysaa cadaaladda waxay reebaysaa dulmiga ina allaha ya'muru bilcadli walixsaani wa iitaa'i di lqurba wayanha can alfaxshaa'i waalmunkari waalbagiy yacidukum lacalakum tadakkaruun aayaddaasi waxay yidhahdeen waa aayadda ugu kulminta badan khayrka amarka la amrayo khayrka iyo reebista sharka la reebaayo waa aayadda ugu kulminta badan oo ina allaha ya'muru bilcadli alcadli waxaa ku jirta alashaasi waa istiqraaqiya waxay faa'iidaynaysaa jamiicu anwaaci alcadli cadaaladda dhammaanteed bay amraysa cadli oo dhan bay amartay ka cadligii waa soo gelayaa nooc walba tawxiidkii waa cadli waa cadli waxa ugu markaa cadaalada badan marka cadli oo dhan baa la amray ixsaan oo dhan baa la amray waxaa soo gelaya ixsaankii waajibka ahaa iyo kii sunnaha mid walba waxaa la amray qaraabada in wax la siiyaa la amray waxaa la reebay xumaanta iyo munkarka ayaa la reebay wa yanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkari waalbagi wax wixii shareecadu diiday waxay soo gelaysaa munkar munkarkaa qayb ka midana waxaa la yahay faxshaa qayb ka midana waxa la yahay bagyi kullina waxaa amimaaya munkarka ayaa camimay cadliga sharcigu amraayo wuxuu keensanayaa aana wax layahay inaan la isticmaalin walaa tasir waasiratu wisra ukhraa nafna naf kale dembigeed xambaari mayso ruuxa waalidkii wuxuu sameeyo isaga loo qabsan maayo walaalkii wuxuu sameeyo loo qabsan maayo waa cadaalad naf waliba waxay kasbatay leedahay yaa walaa taziru waasiratu wisra ukhraa cadligu wuxuu keensanayaa xataa cidda gaalkee la necab yahay amaba cidda marka waxa weeye Eh, ahlulbidaca ee la necab yahay ama markaa ruux muslima oo aad markaa waxaweye aanad jeclayn xataa inaad markaa waxawe ku joorfalin falin cadaalad u samayso haddaad xataad necab tahay dulmi waa inaad kula dhaqmin walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin calaa an tacdiluu weliba waxay ku soo degtay dadkii gaalada ahaa yaan idinku kallifin oo idinku xambaarin nacaybkaa cid necab tihiin inaad cadaalad samayn weydaan yaan idinku kallifin icdiluu huwa aqrabu litaqwa cadaalad sameeya inaa cadaalad samaysaan baa taqwada u dhow xataa cidda la necab yahay waa in la cadaalad sameeyaa waxaa jira hadal xikmad ah oo soomaalidu ay yidhaahdaan gaal dil gartiisana sii waa hadal fiican qisa la soo wariyey qisadaas waxay tahay cabdullahi bn adawaxa ayaa waxaa loo diray reer khaybar khaybar markay ballanka buriyeen nebigu waa ku duulay calayhi salaatu wasalaam dabeedna waa laga gacan sarreeyey niminka waa laga guraystay waa la furtay khaybar kadib markii la furtay dabadeed heshiis baa lala galay gaaladii yuhuudda ahayd ee reer khaybar baa heshiis lagula galay beerihii laga furtay ila muslimiintaay ku wareegeene beeraha ka shaqeeya ku tabca wixii ka soo baxa nusow nus bay inoo tahay heshiiskaana waxaan idinku sugaynaa intaanu doonno sidii bay ku aqbaleen heshiiskii lagu gaadhay beeraha timirtu wakhtiyay go'aano waa la yaqaanin timirtu goortay baxdo ee ay go'ayso iyaga lama aamini karo waa khiyaamo badan yihiin saas aawadeed waa in laga jeegareeyaa oo intaan timirta la goynin la qiyaasaa timirta ku taalla dhirta si hadhow lagula xisaabto haddii kale in yarba intay keenaan odhanaya intan baa ka baxday inoo kala bara wixii kaleo dhanna waa khabaysanayaan cabdullahi bnu rawaxa loo diray xilligii timirtu inay go'do ay ku soo dhoweyd laakiin weli ayna go'in waa khabiir timirta yaqaana beerihii buu dhex maray geed walba ay soo istaagay waa eegay inta ku taalla saasuu ugu wareegay beerihii kulli waa maray kadib waa ku soo urureen waxay isleeyihin dee ninkana waa nin idinla colo waxaan meesha ka bixin buu dhalada idinka saari doonaa hadhowna markaasaa la odhanaya intaa barhkeed keena markaasaa wax yaroo aan naf lahayn idiin hadhi doonaan tay ka baqayaan waa saas ya iyagoo baqaya soo urureen dabeedna wuxu uhi yuhuudey khalqiga ilaahay abuuray kulligood idinkaan idinku necbahay cidaan idinka idinka necbahay ma jirto laakiin taasi igu kallifi mayso inaad ii cadaalad samayn waayo igu kallifi mayso saxaabigaa odhanaya cabdullahi ibnu rawaxa timirta beerahan ku taallaa tirsigeedu waa intaas qiyaasihii markii lagu qiyaasi jiray intuu ku cabbiray qadarkaa kama badna kamana yidhahdo waa taqdiir waxay yidhaahdeen caddaaladda arlada iyo cirkuba caddaaladday ku qumeen saaad sheegtay weeyi shareecada islaamku waxay ku baaqaysaa in waxa weye wixii khayra laisku kaashado wixii sharana aan caawin caawino laisku kaashan watacaawanu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanu cala ismi alcudwaan waxay ku baaqaysaa allah iyo rasuulkiisa in la ateeco daacadoodana mutlaq tahay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu arasuul wa uli lamri minkum wa uli lamri lama soo celin daacadii mar saddexaad lama soo celin wa atiicuu haddana lama odhan waatiicuu atiicuu ulilamri lama odhan waayo haddii sidaa la odhan lahaa daacada rasuulka iyo daacada ulilamrigaa sinmi lahaa ee hadda halkan waa la kala farqiyey waxaa laynagu baraarujinayaa taacada ulil amrigu inay muqayad ku tahay aacada ilaahay iyo aacada rasuulka lakin aacada allah iyo aacada rasuulkiisu waa mutlaqa macnaa caynkaas waxaa cabira calaamat ibnulqayim ba cabiray iyadoo sariixana waxay ku soo arortay axaadiista nabawiga ah oo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq ama inama ataacatu fi lmacruuf iyo fain amara bimacsiyati falaa samca walaa taaca hadduu macsi amro maqal iyo ateecitaan macsidaa lagu ateecayaa oo lagu maqlayaa ma jirto haddii looma jeedo wixii kale ka soo haray macsida laguma adeecayo lagama wado saa u qaadan waxaa loo jeedaa khusuuska macsidaas baan lagu ateecaynin laakiin wixii ka soo hadhay waa lagu ateecaya inta aanu millada ka bixin shareecada islaamka waxaa lagu yaqaanaa marka shay la xaaraantinimeeyo oo sharciga lagu xarimo waxa allo wixii waddooyinee geeyeysiinaya shaygaasna waa la awdaa wax sadu daraa'ic la ydhaha jira sadu daraa'ic waddooyinka mafsada keenaysaa la awdaya waa min maxaasin ashariica qaanuunada bini aadamku dejistaan waxaa la yaqaanaa shay baa la mamnuucayaa la odhanayaa shaygaas waa mamnuuc oo la diidaa asbaabtii keensanaysay yaday iska furan tahay ayaa shayga khusuuskiisii la diidaa adama aragtaa qaanuunku markaa waxba bedeli maayo asbaabtii keensanaysaa furan sharcadu maxaa lagu yaqaanaa wax allo wixii mafsado gayaysiinaaya waddada mafsada gayaysiinaysaa la diidaya qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum xubnaha taranka in la ilaaliyo waxaa ka horraysa in marka waxa weeye indhaha la laabto waxaa ka horeysa dumarka tabarrujkii inay iska daayaan inay xijaabtaan inay waxa weeye isqurxinta marka waxa weeye iyo bilicda dheeraad kale waxaa le markaa inay suuqa la marin inay cadra inay soo marin oo suuqa la marin kullu dalika waa la diidey in muqadimadii zinada markaa laga fogaado walaa taqrabu zina walaa taznuu lama odhan haddan hami walaa taqrabu azina ha u dhowaanina zinada ya tahan ka mara tahan ka fogaada waa in laga dheeraado asbaabtii iyo muqadimaadkeedii oo dhan baa laga fogaanaya khalwadii baa la xaaraantinimeeyey ikhtilaadkii baa la xaaraantinimeeyey raggiiyo dumarku isdhex gelayeen ya muqadimaadkii zinada la xarimay kullu dalika waa la diiday dumarkii maxaa la yidhi waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luulaa adamaarta ayuma imra'atin istacdarat famarat calaa qawmin liyajidu riixahaa fahiya kada wa kada yacni zaaniya maxaa la tilmaamaya waxaa la tilmaamayaa waxyaalaha zinada sababta u ahi xukunkii zinada inay xagga xaaraannimada ka yeelanayaan ay xaaraan noqonayaan taasaa la tilmaamaya marka shareecadu waxa weeye saas yadaa bay cadaalad u tahay saasay markaa shareecadu u wanaagsan tahay wada maxaasin u tahay xikam iyo masaalix u koobsanaysaa qaybta dambe haddaan u gudbo dadka qaarkood waxay soo arooriyaan waxyaalaan iska dulmaray oo kaley dee tafsiil badan marka umuuraha lama geli karo wa ilaa dee xukum kasto axkaamta shareecada ka mid ah hadday weysada tahay hadday janaabada in laga maydho tahay hadday salaada tahay hadday dikriga tahay hadday markaa tahay waxa weeye axkaamta kale ee shareecada xukum kastaba dee xikam baliiqa ayaa ku jirta masaalix cadiima ayaa ku sugan maxaasin baa ku sugan dhaliil male ya dadka qaarkood intay maxaasintii ka qarsoonto ayaa waxaa dhici kartaa inay moodaan in arrinkaasi uu qalloocan yahay laakiin ma qalloocnee iyagaa fahamkoodu qalloocan yahay qad tunkiru alcaynu daw'a ashamsi min ramadin wa yunkiru alfamu tacma almaa'i min saqami waxaa laga yaabaa afku inuu qoonsado biyaha dhadhankooda xanuun ku sugan ama jirro ku sugan daraaddeed inuu qoonsadaa laga yaabaa waa biyuu qadhaadha waar biyuhu ma qadhaadhe biyaha maxaa ka siya biyaha waxba kama siya carabkaaga wax ka siiyi dhadhankaaga wax ka siiyi adaa xanuunsanaya waa macaan qofka kanaacadu ku dhacday somaydaan arag inuu yidhahdo biyuhu waa qadhaadh wax waliba qadhaadh u dhadhamaan waa saas wey qad tunkiru lcaynu dawa shamsi min ramadi ishuna waxaa dhici karta inay qoonsato ilayska qoraxda bakooro ama daaf ku sugan kolba saad u taqaan aawadeed inay uqoonsataa laga yaabaa indhihii baa markaa daaf ama bakoora kaga dhacday markaasaa waxaa laga yaba ilaska qorax maanta maxaa ka siia qoraxda caadi maaha war waa indhahaaga xagga qoraxda maahae waa xagga indhahaaga waxaan leenahay dadka qaarkood yani waa xagga fahamkooda wa kam min caa'imin qawlan saxiixan wa aafatuhu min alfahmi asaqiimi alla fara badanaa mid ceebaynaya hadal qumano wanaagsan dhibtiisuna ay tahay fahamka buka xaggiisa ay ka ahaatay fahamkiisa buka fahamkaa ka markuu ula tegey ayuunbu wuxuu leeyahay waxani waa maqumana waxani waa qalloocan yihii waxa qalloocanna waa isaga fahamkiisa saas yada wey nin shaacira oo dee gabyaa ah ayaa dee wuxuu tiriyey gabay markaasa xoogaa gabaygiisii la dhaliilay markaasuu u baanaya mogta ninkii dhaliilay oo dee uu tilmaamaya dee in markaa isagoo kale dee aanu gaari karin isagay dhici karta dee inuu qaldamo oo dee markaa waxa weeye waxyaala aan qumanay inuu ku hadlo ya markaasuu calaya naxtu lqawaafi min macaadiniha wamaa calaya ida lam tafham ilbaqaru aniga waxay saaran buu idhi qawaafida meelaheedii inaan markaa ka soo xordo oo markaa aan dee gabayga markaa siduu yahay u tiriyo qaafiyadiisa iyo wasnigiisa ayay saaran laakiin lo-du hadday fahmi weydo dee waxba igama saaraan ma lo baan wax fahansiin karaa ya macanaa wuxuu leeyahay cid waxa weeye yacni lo-oo kale ka dhigan baa asalkii ahaan jiray marka cidaan hadda lo ahayn buu lo ku magacaabayaa majaaznimo ugu magacaabayaa bijaamici albalaada faham la'aanta daraaddiid iyo damiinnimada inay kulminaysu markaa ugu magacaabaya qarinadu waa taas waa isticaara wey waxyaalaha haddaba dadka qaarkood ay dhaliileen ba lafteeda in wax ka yara tusaalayno iyadaynaan ka wada gaari karin waktiguna inagu kooban yahay baa iyada lafteeda loo baahayay waxyaalaha dhaliilee la soo arooriyo oo dadka gaalada qaarkood ay soo arooriyeen ama mulxidiinta qaarkood ay keeneen qaar wax magaratiina ay dhici karto inay dee waxa weeye waxay kaga jawaabaan garan waayaan amaba qaar ay la dhacaan waxaa ka mid ah in la yidhaahdo war diinta islaamka maxaa dadka xorribo loo siin waayeyoo diimaha kaleba qofku intuu ka baxo islaami karaa oo isagoo nasraani ah buu muslim noqon karaa isagoo yuhuudi ahaa buu markaa muslim noqon karaa isagoo diin kaloo gaalnimo haystay buu markaa islaami karaa muslim noqon karaa maxaa u tidhahdeen diinta islaamka lagama bixi karo qofka ka baxaana waa murtad oo dil buu mutaysanaya sida kii nasraaniga ahaa diintiisa uga noqon karo oo muslim u noqon karo maxaa loogu bannayn waayey kii markaa muslimka ahaa amaba islaamay inuu haddana ka noqon karo oo gaaloobi karo ama nasraaninimadiisii dib ugu laabmi karo ama yahuudinimadiisii shubhadaasi waxaa la odhanaya waa shubha liidataan waayo diinta islaamku waa xaqi weeye diimaha kale dhammaantoodna hadda waa baatil xaq iyo baatilna in la simo laysaga qiyaas qaata maaha waa jirtaa kitaabka injiileed allah baa soo dejiyey kitaabka tawraadeedna allah baa soo dejiyey xaq bay ahaayeen risaaladaasna waxay ahayd khaas bay ahayd cid gaaraa loo diray labadoodaba nebi ciise iyo nebi muuseba waxaa loo diray dee reer banu israa'iil baa loo diray wa kaana nabiyu yubcasu ilaa qawmi khaasa wa bucistu ila annaasi caama nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu waxay risaala caama kutubaha horena waxay sii sheegeen nebi muxammed in la soo saari doono waa ku bushaareeyey wa mubashiran birasuulin yaati min bacdi ismuhu axmed bushaarada lagu bishaaraynayaana waxay tilmaamaysaa in la raaco la rumeeyo nebiyadana dhammaan waxaa ahdiga lagaga qaaday haddii nebi maxamed la soo diro inay nebi maxamed rumeeyaan oo raacaan oo u gargaaraan waid akhada allahu mihaaqa anabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikmatin uma jaa'akum rasuulu musadiqu lima macakum latu'minunna bihi walatansurunah qaala aaqrartum aahadtum calaa dalikum isrii qaaluu aqrarna qaala fashhaduu wa ana macakum min ashaahidiin marka dhammaan cahdi waxaa lagaga qaaday haddii nebi maxamed la soo diro inay nebi maxamed rumeeyaan oo ay qiraan oo ay u gargaaraan baa cahdi lagaga qaaday waana fulinayaa nebi ciise markuu soo dego aakhiru zamaanka oo wuxuu ku camal camalfalayaa ku dhaqmayaa kitaabka iyo sunnada sharcigii nebi maxamed lagu soo rogay calayhi salaatu wasalaam fa amakum minkum injiishii lagu soo rogay isaga lagu soo dejiyey kuma camal falayo saas aawadeed buu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam wallahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum maa xalla lahu ila an yatabicanii maadaamay sidaas tahay oo haddii nebi muuse iyo nebi ciiseba ay joogi lahaayeen nebi maxamed ay raaci lahaayeen oo ay sharcigiisa ku camalfali lahaayeen aakhiru zamaanka markuu nebi ciise yimaadona sharciga nebi maxamed ku camalfalayo ciddii in la egna aanu ka leexanay nebi ciise aakhiru zamaanka markuu yimaado waxay caddaynaysaa markii nebi maxamed la soo diray in injiil la nasakhay laguna camal fali karin waajibna ay tahay shareecada nebi maxamed lagu soo dejiyey in la rumeeyo la raaco oo la hoggaansamo saas aawadeed in injiil iyo tawraad hadda lagu camal falaa oo iyagii la raacaa oo nebi maxamed la raaci waayaa baatil weeye cidda nebi maxamed raaci weydaana waa gaalo ina aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiina fii naari jahannam khaalidiina fiiha waxaana laynoo sheegay inay kufriyeenna waa laynoo tilmaamay saas aawadeed dee kufriyo iimaan in la simo ma aha xaq iyo baatilna in la simo ma aha in laysaga qiyaas qaatana maaha xaq qofku markuu qirayna inuu dib uga noqdaa uma bannaanaa tusaale yar aan idiin soo qaado waa litaqriib waan soo dhowaynayaa qof baad xaq ku leedahay xaqaad ku lahayd buu kuu qiray wuxuu idhi hebel hebel wuxuu igu leeyahay toban kun oo dollar ayuu igu leeyahay waxaan qirayaa anigoo miyirkayga iyo maankaygaba qaba marka markhaati ahaada hadhow buu yidhi waan ka laabto malaga aqbalaya ma laga aqbalaya lagama aqbalaya taasi waxa weeye waa xaq aadmi oo yar oo kooban ee xaqullaahi cala alcibaad qofkii qiray wa xaqu rasuulihi labadii shahaadaba qiray inuu yidhaha dib baan uga laabanayaa ma dhici karta in laga dhegaysto laga yeeli maayo sidaa qaadigu ugu xukumaayo aan uga aqbalayn iqraarka inuu ka noqda iqraarka shahaadataynka inuu qiray inuu ka noqdana aan looga aqbalayn lagana yeelin waa midda kale gaalnimada la gaaloobo yaday xaaraantoo la ogsoon yahay haddana waxaa kaloo jira marka kufrigi noqdo kufri marka waxa weeye riddaa ah markuu noqdo waa ka xun yahay kufriga asliga ah kufru riddati aglad min alkufri alasli binnasi walijmac kufriga kufru ridda la yidhahdaa waa ka xun yahay kufriga asliga ah oo asal ahaan qofku gaal ahaan jiray iyo inuu markaa diinka noqod ku gaaloobay uu diintii ka laabtay diintii islaamnimo dib uga noqday way kala duwan tahay raasamaalkii islaamnimaa la ilaalinayaa waa xifdudiin waa diintii oo la dhowraayo daruuriyaadka markaa lixda abayna ka mid tahay xifdu diin in diinta la dhowro saas aawadeed baa markaa waxaa cuquubadiisu ay noqotay qofka diinta bedela man bedela diinahu faqtuluuh sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi bukhaarina saxiixiisa ku soo wariyey qofka diintiisa bedela dila haddii albaabkaa la furanaa dad fara badan baa gaaloobi lahaa marka si raasamaalkii islaamnimo loo ilaaliyo ayaa ku jirto xifdu diin baa ku sugan xifdudiin ayaa ku sugan waana akhita ay yidhaahdeen yuhuudda qaarkood ay yidhaahdeen yacni maalinta gelinkeeda horena maxamed rumeeye gelinka dambena ka noqda ya si waxa weeye dadka la jooga ay is yidhaahdaan war markii horeba waa kuwii islaamaye laabashaday ka laabteen wax khalad ay arkeen dabeedna dad marka waxa weeye iska dhag weyn oo dee iska raaca marba geestii loo jiida ayaa jira marka waxay filayeen ya inay dad soo raacaan saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam dad wanaagsan bay ahaayeen wax dheg weyna kuma jirto lakin waxaynu tilmaamaynaa sida yacni iyagu ay isleeyihiin dad baa idin raaci doona yacni markaa iyagaa saas marka u dhaleecaynaya laakiin saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen dad wada wanaagsan bay ahaayeen dad qunman bay ahaayeen dad marka caqli fiican bay ahaayeen yacni waxa weeye dad immaca a may ahayn dad dhegweynoo marba markaa cid iska raaca may ahayn abadan markay rumeeyeen eh, haddana ka laabteenna mid ay la laabteen oo la noqdeen ma aha sida yuhuudi filaysay wax u dhacay ma jiraan markaa saas aawadeed arrinka ku saabsan waxa weeye diinta markaa qofka bedela inaan laga yeelayn diinta islaamka qofka ka noqda sidaas iyadaa bay markaa tahay waana yani xifdi diintii la ilaalinayo la dhowray wey masale labaad oo taa la sii xidhiidha waxay ku saabsan tahay maxaa ciqaabta looga yeelay qofkan markaa diintiisi bedelay ee diinta ka noqday dilka looga dhigay waxa la odhanayaa wixii ugu weynaa ayuu markaa hadda ka tegey acdamu dembin buu la yimi dembiga ka ugu weynna waa dembigaa diinka noqoshada ah oo dilka waa ka weyn yahay maadaamay sidaas tahayna wuxuu mudan yahay oo mutaystay ciqaabta ugu weyn wuxuuse kaga baadbaadi karaa inuu ka soo noqdo baabkii towbaddu waa u furayay maaha ilaaba ilaa waa la dilaya maa waa la dilaya maa arrinka dadka qaar ku celceliyaan lictiqaad sax ma aha oo qofku uma xor aha wuxuu doono inuu iska ictiqaadiyo waa jirtaa de inaan dadka qaar lagu khasbaynin yacni islaamnimada oo dee cahdi ama markaa waxa weeye jizyo ay jirto ahlu jizyaha sideeda loo daynaayo hadduu ahlu jizye yahay jizyadiina aqbalo axkaamta islaamkana ku darinayso laakiin xoriyatulictiqaad baa ku furan oo ku bannaan ma aha ee kaa laftiisa yaan lagu khasbin islaamnimadee xaaraan bay ka tahay gaalnimadooda xor maaha ma addoon hadduu addoonnimada ilaahay diidana shaytaan buu addoon u noqday harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi nafsi washaytaani waxay ka carareen addoonnimadii loo abuuray dabeedna waxaa lagu imtixaanay naftiiyo shaytaanka inay addoomma u noqdaan masale kaloo la xidhiidha ahlu kitaabka qaarkood waxay yidhaahdeen war haddaa muslimiinta tihiin gabadhii kitaabiyadda ahayd ee ama yahuudiyadda ahayd ama nasraaniyadda ahayd ee aan sinaysanayn waxaad tidhahdeen waa noo bannaantay siday taasi idinku bannaan tahay ninka nasraaniga ah ama yahuudiga ana gabadha muslimada u banneeya si ay u noqoto mucaamala bilmisli dhaqankiinni wax la mida in laydinkula mucaamilo masalada waxaa ka jawaabay ahlucilmiga qaarkood baa ka jawaabay alcallaama maxamed ibnu saalix alcufaymiin baa ka jawaabay wuxu uhi waxaa la odhanaya ninkan muslimka ah iyo gabadhan kitaabiyadda ah waxbaa ka dhexeeya waxa ka dhexeeya waa maxay ninkan muslimkii wuxuu qirsan yahay gabadhan kitaabiyadda ahi nebigay rumaysan tahay oo nebi muuse ah ama nebi ciise ah inuu nebi ilaaha yahay oo rasuul allah soo dirtay inuu yahay ayuu qirsan yahay marka haddaba gabadhan muslimadda ah nebiga ay rumaysantao nebi maxameda calayhi salaatu wasalaam ninka kitaabiga ha rumeeyo way ku bannaanaanaysa haddaad rumaysan hadduu nebi maxamed rumeeyo muxuu noqonayaa yaa ninkii kitaabiga hadduu rumeeyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maadaa yasiir muslim buu dee noqonayaa marka adigoo le nebigii ay rumaysnayd ee nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam gabadhan muslimaddii ay rumaysnayd wuxuu ahaa falallow ama beenawaas ayuu ahaa nebi ilaahayna ma ahayn been baanuu sheegayey waxaana sixir iyo baatil bay ahaayeen iyo asaatiirul awaliin dee ma heshiin kartaan marka nebigeeda rumee markaad nebigeeda rumaysana waa ku bannaananaysa waa xujja mufxima masale kale dadka qaarkood waxay yidhahdaan islaamku dumarka xuquuqdooda hoos buu u dhigay mas-uuliyaadka waaweyn inay qabtaan waa u diiday ninkii waxaa loo banneeyey afar dumara inuu guursado oo guur ku kulmiyaa loo banneeyey gabadhiina afar nin inay mar keliya kulmiso looma oggolaan dalaaqii waxaa la geliyey gacanta ninka oo isagaa mulkiyaa la yidhi oo talaaqa hantiya hadduu doono furaya hadduu doonona haysanaya gabadhiina talaaqu gacanta uguma jiro dhaxalkii lagama simin oo lidakari mithlu xadi ilunfayayn ayaa laga dhigay labkii iyo dhadigii taasi miyaynay tilmaamayn xuquuqdii dumarka in hoos loo dhigay calaa kulli xaal shubahaad noocaa ku saabsan baa jira waa midda koowaadee horta waxaynu tilmaamaynaa markaa nebi maxamed lasoo diray calayhi salaatu wasalaam iyo marar ka dambaysaba dumarku waxay ahaayeen qaar aada iyo aada loogu tacadiyay ahaayeen wakhtiga nebi maxamed la soo diray calayhi salaatu wasalaam hablaha waa la xabaalnoolin jiray oo inantu markay dhalato ama markay yaro korte ee marka ay noqoto markaa inan xoogaa jirta ayaa la dili jiray oo god lagu ridi jiray waida almaw'uudatu su'ilat biayi danbin qutilat waatuu allah yidhi walaa taqtuluu awlaadakum ubadkiinna ha laynina marka hablaha waa la layn jiro oo xabaalnoolin baa lagu samayn jiray qaar waxay u layn jireen iyagoo ka baqaaya inay ceebeeyaan qaarna waxay u leyn jireen baqasho ay ka baqanayaan caydhnimo iyo faqri oo ay leeyihiin waxaan siiya uma hayo mid ka mida ayaa gebiyey isagoo doonaya inuu markaa bal waxa uu inanta u xabaaloolinaya u dilaayo eh, ayuu doonaya inuu sharxo inuu geeri la jecel yahay qaarkoodna waxay u qabeen inay dulli ku haystaan waidaa bushira axaduhum bilunfa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kawiin yatawaara min alqawmi min suu'i ma bushira bih ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab yani allah wuxuu inoo sheegaya marka midkood loogu bushaareeyo inan oo le inan baa ku dhalatay wejigiisu maalintaa wuxuu noqon jiray mid madow oo dugul ah murugo iyo cadhow la madowy madow dugul yatawaara min alqawmi min suu'i ma bushira bih wuxuu iska qarinayaa maalintaa ragga waa dhuumanayaa kaannahu inay eeli u soo hoyatay xumaanta waxa loogu bushaareeyey daraaddeed buu la dhuumanaya wuxuu isku qaban jiray ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab ma wuxuu ku haystaa dulli miyuu ku haystaa mise ciidduu ku duugaa miyuu aasaayo ciiddu ku duugaa mise dullu iskaga haystaa laba daran lagu duuransiiyey saasuu u qabay marka mid isagu aan eh, aasin ayaa wuxuu tilmaamayaa inuu jecel yahay haddana inay dhimato wuxu uhi mawadatu tahwa cumra sheekhi yasuruhu laha almowtu qabla alleyli low annaha tadri yakhaafu calayha jafwat annaasi bacdahu walaa khatarin yurja awaddu min alqabri inan mawaddo la yidhaho dhalay wuxu uhi mawaddatu tahwa cumra sheekhi inanta mawaddo la yidhaahdaa magaceedu waa mawaddo waxay jeceshay oday inuu noolaado waa aabbaheed allowdaah ya odaygaana waxaad farax gelinaysaa caawa inayna gaadhin laqaadumay dhimatu lii ya mawadatu tahwa cumra sheekhi yasurhu laha lmawtu qabla alleyli low annaha tadrii waaba kalamaanba iyadu waxay is leedahay aabbaha ha noolaado isna wuxuu leeyahay laqaadu ha dhimato yakhaafu calayha jafwata annaasi bacdahu walaa khatanu yurjaa awaddu min alqabri wuxuu uga baqayaa buuri dadku dabadii inay ku adkaadaan oo ay dhibaan ba kuga baqaya wuxuu doonayaa geerida uu la jecel yahay inuu sababeeyo sabab falsafi ah ou ka dhigaayo inay tahay wax macquul ah wuxuu leeyahy sidii u doorka ronayd weeyo waxaan uga baqayaa inan gumeed xumi intuu helo ya inan gumeed inan gumeed kama taqaanin inan gumeed intuu helo inuu inantaa marka isaga waxaan yacni ku ciyaaro anigu markaan dhinto dabadeed anigina ma nooli iyadiina waxaa helay inan gumeed baa helayo marna na marna dullaysanaya marna garaacaya yakaafu calayha jafwat annaasi bacdahu walaa khatanu yurjaa awadu min alqabri wax inantaa lagula xidhiidoo sodog loogu noqdo xabaal ka fiicanna ma jirto xabaal inaan kula xididaa fiican marka waxay la jeclaayeen waxay dhimashadaas kuaan aasina saasuu la jeclaa badiba qaar aan sidaa ahayn waa jiraan oo noolayn jiray oo qaarkood badbaadin jiray waa jireen laakiin waxaa laga tilmaamayaa arrinka saa'idka ee badnaa baa laga tilmaamaya mid kale wuxu uhi wa inii wain siiqa ilaya almahru alfun wa cabdaani waduudun cashru axabu ashaari ilaya alqabru ya aniga habal lay keeno yarad halay keeno buuyii oo yacni kun diinaar ama kun dirham iyo laba addoon iyo geel tobana intaaba halay keene alleelay xididaday waxaan ugu jeclahay waa xididka qabriga wey buui waa in intaa la xabaaloo la aaso in xabaal ku hubsado taa kala kaalayba marka la eego dadkii markaa xadaaradda iyo ilbaxnimada sheegan jiray waxay wakhtiyada qaarkood isku qaban jireen sida laga soo naqliyo qolyihii bisadiita ahaa laga soo naqliyey mala istanbul iyo dhulkaasi ayay ka talin jireen inay yuunaanka ka soo jeedeenna waa dhici kartaa waa tan la yidhaha jidaal bizanti oo kale la waxay wakhtiyada qaarka isku qaban jireen oo ay odhan jireen qofka dumari ma insaan baa ma xoolaa yacni halka ay gaarsiin jireen noocaas ahaa siday markaa u cabiidsan jireen iyo siday u geli jireen waxyaalahaasi aad bay isaga badnayn islaamka yacni gabadha xuquuqdeeda waa lagu dhowray waa la ilaashay xabaalnoolintii waa la diiday xuquuqdeedii waa la dhowray insaan muxtarama inay taa la tilmaamay hablaha barbaarinta la barbaarinayo la korinaayo la edbinaayo fadli gaaraa loo sheegay oo janno in lagu gelayo laynoo tilmaamay ya janno in lagu gelayo laynoo tilmaamay waxaa la sheegay xaqa ay leedahay ayaa markaa la tilmaamay hooyo markay noqoto xaqa hooyada waaba laga weynaysiiyey xaqa aabbaha xaqa hooyadu inuu weyn yaha la tilmaamay dadka yaa ugu xaqnimo badan inaan markaa suxbada iyo hagaajiyo macaamiladiisa qaala ummuk qaala uma man qaala ummuk qaala uma man qaala ummuk markii afraad baa waxaa la yidhi aabbaha yani saasaa loo tilmaamay waxaa laynoo sheegay xagga markaa waxaweye sawaabka iyo ajarka inay kala mid tahay iyo xorriyada iyo markaa wax walba inay kala mid tahay iyo xuduudda iyo axkaamta ay kala mid tahay markaa waxa ragga wixii sharcigu ka reebay ka duwey mooyaane asalku inama anisaau shaqaaiqu rijaal waa inay axkaamta ragga la wadaagaan wixii ay markaa daliil ka duwo unbay kaga duwanaanayaan ashyaada qaarkood oo nisfi laga dhigay waa jiraan maana taasna waxay ku soo aroortay waa shan umuurood sida alcalaamatu ibnuqayim sheegay shaykhu alxanaabila fii hada alcasrina ibnu caqiil wuxuu ku nadmiyey laba beyt taati cala nisfi fi khamsin masaa'iluha macluumatun lidawi lalbaabi walxadaqi cidqun shahaadatu miraasin caqiiqatuha suma diyaatu fakhud khamsan cala nasaqi shan umuurood baa laga dhigay in gabadhu ay tahay yacni xaqa ay ku leedahay nus inuu noqonayo id waa xoriyada in nin la xoreeyo iyo in laba gabdhood la xoreeyo waxay noqonaysaa mid isu beegantay mid waa shahaadada fain lam yakunaa rajulayni farajulun waimra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra mid waa dhaxalka lildakari mithlu xadi ilunhayayn mid waa caqiiqada lilghulaami shaataan walilbinti shaatun mid waa diyaadka oo waxa weeye diyada marka gabadhu waa nus weeye diyada ninka nuskeed weeye marka axkaamaha wixii la kala duway waxay noqonayaan inay kala duwan yihiin wixii aan la kala duwan isku xuquuq bay noqonayaan isku xuquuq ayay noqonayaan ama arrinka ku saabsan mas-uuliyaadkii waxyaalaha caamkaa loo diiday ee sharcigu wuxuu siiyey qawaamada iyo maamulka ragguu siiyey alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim qawaamadii waxaa la siiyey ragga mas-uuliyadday leeyihiin mas-uuliyadda ayay leeyihiin caqligoodu maadaama iyaga kaamil yahay iyaguna wadaa'if kale iyo shaqooyin kale ay leeyihiin shaqooyinka kale loo gaar yeelay hadda ma maaha in la xaqiray marka mas-uuliyadda loo diiday laakiin waa murabbiyatu lajyaal waxa weeye waa warshaddii markaa soo saaraysay ubadka ee mujtamaca barbaarinaysa haddii warshaddii markaa waxa weeye loo diro shaqo kale taranti xaggay maraysa yaa ubadkii dhalaya yaa ubadkii nuujinaya yaa ubadkii barbaarinaya yaa ubadkii xidaanaynaya ya yani waxa weeye dumarkii waa cawro almar'atu cawra faida kharajat istashrafaha shaytaan waxaa la amray gurigeeda inay ku sugnaato gurigay marka waxaweye mas-uul ka tahay walmar'atu raaciyatu fii beyti zawjiha wa mas-uulatun can raciyatiha hadda maarata yani waxa weeye waxbay ka mas-uul tahay mas-uuliyaddaa lagu aaminay inay ka soo baxdo wey haddii wax la baro marka gabadhii waxa weeye mujtamacay anfacaysaa alummu madrasatu idaa acdadtaha acdadta shacban tayiba alacraaqi marka waxa weeye wadaa'if baa loo kala yeelay shaqadii baa la kala jiheeyey taxqiir la xaqiraya ma ta kale mas-uuliyaadka waxyaalo badan oo aynay gabadhi u munaasib ahayn baa ku jira oo dee ay caqlan aynu u garanayno inta kalena sharcigaa inoogu daray aynaan markaa waxa sideeda u idraakayn aynaan u garanayno mas-uuliyaadkii oo dhan waa laga reebay maamulada guud waxa ku saabsan dumarku inay qabtaan waa la diiday sharcan baa loo diiday ya caqligeenna aan ku garanno waxa siaa loo yidhi yaman yaynaan ku garanno hadda arka dumarkii waa naaqisaatu lcaqli sida markaa axaadiista ku soo aroorta oo ku timi mas-uuliyaadkana waa mas-uuliyaad markaa weyn yani dumarkana caatifadooda badan oo caqligooda isticmaalkay isticmaalayaan waxaa ka badan caatifadooda shaqaynta shaqaynaysa gabadhi marka waxa ma furin kartaa markaysaga waxa go-aan dil ah ma furin karta go-aan dagaala ma qaadan kartaa go-aan dila ma furin kartaa yacni waxa waxaweye marka waxa qofkii dilka lagu xukumayey oo marka waxa weeye marka calaacalo ooyo yacni caatifadii baa qaadaysa way isbedelaysaaba ya ka daaya ka jibiya hadday qisaas tahay hadday wax kale tahayba waa baajinaysaaba yacni waa jiri karaan markayse afraad naadir ah laakiin annaadiru laa xukma lah shayga naadirka ay xukum ma leh waa la odhan karaa markaysaga gabadh baa beri soo baxday caynkaas oo dagaalanto oo markaysaga dagaalada hogaamiso oo boqorad ahayd oo keyta oo keyta ahayd oo sinay sidan ahayd waa la sheegi karaa laakiin waxaa la odhanayaa taasi waa naadir iyo dhif hadday jirto wa naadiru laa xukma lah shaygu hadduu naadir yahayna xukum ma leh axkaamta waxaa lagu xidhaa shayga haalibka ee faraha badan leh ayaa lagu xidhaa shayga haalibkaana waxaa la yaqaanaa inaanay sidaas ahayn baa markaa lagu yaqaanaa arriga ku saabsan marka waxa talaaqa in ninka loo dhiibay ninku waxa weeye isagaa gabadha doonay isagaa loo guuriyey isagaa mas-uul ka ahaa yacani waxa weeye marka la eego usrada madaxa usradu waa ninka ninka mas-uulka ah waxay gaaladii leeyihiin marka maxaa ninka loo siinaya mas-uuliyadda hadda qolyaha markaysaga dee yurub iyo tegay waxaabay leeyihiin mas-uuliyadda waxaaba le gabadha gabadhaa baawar badan wadaad baa wuxuu ii sheegoo yidhi dadka yurub jooga ya yacni waxa weeye gaaladii waxay u buunbuunisay dumarkii marka waxa weye baawarka badan waxa le gabadha iyadana waxaa ka si baawar badan ilmaha yar waa cagsi waa ra'san calaa caqib waa duni markaa madaxeedii manje loo celiyey manjaheediina madax loo celiyey ya meesha leeyahay ilmaha yar baa ugu baawar badan bal ka warran aan caqligiisa ku filay markaasaa odayaasha qaarkood marka dee waxa weeyaan iyadu ku xumayso ayuu ilmaha yar soo ciyaarsiya isaguna waasaa lay sheegay anu ma tegin laakiin kadaa qiil ilmaha yar caqligiisa kuma filla dantiisa garan maayo waalidku isagoo dagaalaya ayaa wuxuu u dagaalayaa dantiisa dantiisa markuu u dagaalayo ayaa waxaa laga yaabaa ti intuu ka cadhoodo inuu markaa u yidhahdo waa la imaagaan dabeedna inta laga qaada laga ayaaba reer gaalaa in loo geeyo dantiisi ma garanayo adamaarata gabadhii markii waxaa la yidhi mas-uuliyaddii adigaaba leh markay doonto ninka waa eryeysaa markay deentana way soo celinaysaa ya ilaa qaarkood la sheegay saqda dhexe iyadoo la joogo inay ku tidhi bax hadda adamaarata haddaba marka usrada marka la eego taladeeda siday ku haboon tahay ma in gabadhu talisoo markaa ninku noqdo taxta alamri ma inuu ninku taliyo oo gabadhu taxta alamri noqoto ma inay tanaawub noqoto midba mar kaleda loo dhiibo malaa intaasoo bilood kana haynaya intaasoo biloodna kan baa haynaya ama sanad kana haynaya sanadna kan baa haynaya yaa ma inaha labaduba wada haynayaan caqli ahaan kee suuragala ah? sharciga waa sheegi doonaa sida markaa suuragalkee eh. yacani waxaan ku caddaynaynaa caqli ahaan xataa siday sheegaya inaan suuragal ahayn waa inay labaduba taladay wada haynayaan si isku mida ah ma dhici karto waayo fasaad baa ka imanaya miyaa la arkay shirkad laba maamulo leh oo isku baawara war ma dhacdaa shirkadaasi ma laga yaaba meel inay gaadho shirkadaasi waxay leedahay laba mudiir oo isku baawar ah midnaka kale kama hooseeyo waana ka wada talinayaan ya waxalla waxay isku khilaafaan waa calaa jambi bay noqonaysa waayo hadduu mid amarkiisu fulo isku baawar maaha waxay isku waafaqaan baa fulayaan shirkadaasi meel gaari mayso lamana soo helayo xataa gaaladu ma isticmaalaan shirkad laba markaa ma mudiir wax la isticmaalo maa in la yidhaahdo tanaawub baa la samaynayaayo in la yidhahdo gabadhaa maamul noqonayso ninkuna taxtulamri buu noqonaya de ma suuragal ah waayo mas-uuliyaddii amarka dee ninkaa mudan xagga markaysaga caqliga inuu isticmaalo caatifadu aynay ka qaalib ahayn dumarka caatifadaa ka qaaliba ah. wax yar oo ku yimaadaa laga yaabaa go-aan deg dega ilbiriqsigaa inay ka qaadato in yar dabadeedna ay isciil kaamido waxaa laga yaabaa ilbiriqsigaas waxay qasto iyo waxay qubto inay tahay hadhowna waxaa laga yaabaa inay markaa tidhaahdo yani waxa weeye waa qaldanaa waayo ma adkaysan karto caatifada haalib ah waxay jeclaato cirkaasay wada marinaysaa waxay nacdana marbay bay wada tufaysaa yacni isma kala reebayso ma kala hadhayso haddama aragtaa in la yidhaahdo waxa weeye tanaawub bay noqonaysaana ma suuragal ahoo haddii la yidhaahdo midba markaa wakti buu haynaya ama intaasoo bilood dee wixii la dhisaa markaa ka kala duminaya iyaduna ma hagaagayso saxdu waxay tahay sida sharcigu inoo sheegay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa yani raggu markaa waxbay mas-uuliyadda leeyihiin dumarkuwa taxta alamri yihiin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina asaalixayni fakhaanataahuma taxta cabdayni taxta alamri gabadhu inay noqoto ya idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa axsanat farjaha wa ataacat zawjaha dakhalat min ayi abwaabi iljannati sha'at gabadhu hadday shanteeda wakhti tukato bisheeda ramadaan soonto bisheeda ramadaan ay soonto xubinteeda taranka ay dhowrto ilaaliso ninkeedana ay adeecdo albaabada jannada kay doontay ka gelaysa marka daacada iyo amarka waxaa li ninka ayaa qawaamada isagaa saas aawadeed baa talaaqa iyo de amarkuba gacantiisa ku jiraa laakiin taa macnaheedu maaha inaanu la tashanayn tashaawirku waa jiraa waxaa jira xadiis daciif oo tilmaamaya shaawiruuhunna wakhaalifuuhunna fa ina fii khilaafihinna baraka xadiiskaasi ma sugnaa wuxuu sheegayaa dumarka la tashada markaad la tashataanna khilaafa waayo khilaafkooda baraka ku sugan tahay laa baraka wax barakoo ku sugana ma jiro xadiiskaasina waa daciif kama sugnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu la tashaday ummu salama talo wanaagsan markay kula talisayna waa qaatay waana fuliyey mana khilaafin caamal xudaybiya wuxuu ihi dadkii markii aan amray amarkii may qaadan oo hadigiina may qalin timihii may xiran hadigiina may qalin waxay tii yaa rasuula allaahi adigu markaa waxa weye hadigaaga gowrac timahaagana markaa mid u yeedho iga xiir dheh markaad sidaa tidhaahdo iyaguna way fulinayaan sidii baa nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam dadkuna markiiba iskula qamaameen arrinkii ay fuliyeen deg deg xataa waxaa laynoo sheegay marka ninka iyo haweenaydiisu ay kala tagaan ilmaha inay ka tashadaan inay ilmaha ka tashadaan ayaa laynoo sheegay calaa kulli xaal tashaawurku waa jira laakiin amarkii iyo taacadii waxa leh ninka ayaa leh talaaquna ninka gacantiisu ku jiraan alaaquna ninka gacantiisu ku jiraa jiraan haddii waxa weeye dalaaqu gabadha gacanteeda ku jiri lahaa gurigu ma dhisnaadeen waayo dhacdo ta ugu yar oo dhacda ayay wada furi lahayd manay kala reebteen qisaa dhacday gabadh baa ku tidhi ninkeedii talaaqa madii dhiibti maxaad samayn lahayd laba qiso kala duwan bay ahaydee mid ahaan waxay tilmaamaysay laba goor buu furay markaasay tihi mas-uul ma tihid xabad quraa hadhay anaa ku fara adayga iyo keen wax yar oo basiida oo dhacay bay markiiba ugu yeedhisa ya ma hayn karto lama wada joogeen haddii talaaqu ku jiri lahaa gacanta gabadha mawduuca ku saabsan mas-uuliyaadka kollay adilo badan oo diidaysa ayaa jirta lan yuflixa qowman wallow amrahum imra'a laakiin ma aha daliilka keliya diidaya xadiiskaasoo keliya maaha mawduuca wakti aynu ka warannay adilo badan baa jirta oo mawduuca loo daliishanayo yacani waxaa u daliila oo laga deliishanayaa qur'aanka ayaa laga deliishanayaa mas-uuliyadda in raggu leeyahay walirijaali calayhina daraja alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum cala bacd kaanataa taxta cabdayni min cibaadina asaalixayn admarta sunno ayaa laga deliishanaya axaadiis nebiya mutacadida uu ka mid yahay xadiiskaasi iyo axaadiis kaleba waxaa laga deliishanaya ijmaaca muslimiinta ay muslimiintu ku ijmaacsan yihiin intaa mid walba ayaa u daliila haddii la yidhaahdo hogaaminta iyo maamulka dumarka ayaa yeelanaya waxaa ka imanaya fasaad baa ka imanaya bicadam lfalaax lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam bukhaari baa saxiixiisa soo wariyey fi saxiix albukhaari calaa kulli xaal mawduuca waqtiyo kale aynu ka hadallay adilo badana uu leeyahayna aynu markaa sheegnay waxaa dadka qaarkood ay leeyihiin maxaa ninkii loogu banneeyey afar dumara gabadhana loogu diiday afar nin mawduucyo badan oo kale oo kolley dee markaa ama jihaad ha noqoto ama riqi ha noqoto ama oo kolley markaa ansab u ahaa in laga jawaabo waa jiraan laakiin tan baynu kusoo gaabsanaynaa maadaama waqtigu dheeraaday jawaabteedu waxay to laga jawaabayaan ninka waxaa loogu banneeyey inuu afar dumaraa kulmin karo oo tacadudkii loogu banneeyey gabadhana loogu diidey waxaa ku jirta xikma rabbaaniya masaalixdii baana la ilaalinayna allah baana sharciyey laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun allahna lama weydiiyo wuxuu sameeyo maxaad u samaysay laakiin khalqigaa la su-aala waxay sameeyeen maxay u samayseen waxaa ku filan in la yahaa sharcigaa sidaa amray oo sharciyey tacliilaadka markaa ay sheegaan waxay kaga kaaftoomi jireen saxaabadu inay ku gaabsadaan amarka sharciga caaisho markii la su-aalo lagu yidhi maxaa gabadha caadada qabta mucaada markay weydiinaysa xadiiskii saxiixa maxaa gabadha caadada qabta ay soonka u qallaynaysaa salaadana u qallayn weydi waxay tihi xaruuriyatun anti namo khawaarij baa tahay waxay tihi may waxay tihi kaana yusiibuna dalika fii waqti nabiy sala allahu alayh wasalam fayamuruna biqada'i asawm walaa ya'muruna biqada'i asala tacliilaad iskuma mashquulin tanaa badan tanaa yar tanaa caynkan xaraj baa ka imanay waxaa may tihin waxay tii waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa taasina haleeli jirtay nebigu wuxuuna amri jiray soonka inaanu qallayno namana amri jirin salaada inaannu qallayno besba waa dhammaatay taasi waa jawaabay jawaab labaad waxay tahay oon kaga jawaabi karaa iyaday taas horeba kifaayo tahay ninka in loo baneeyey dumar mutacadida inuu guursado oo markaa afar dumara uu kulmin karo waxaa ku sugan ummaddii oo la badinayo badinta ummadda la badinayana waxaa ku jirta quwa iyo xoog in ummadda la farabadiyana waa maqsuud sharciya tasawaju lwaluuda alwaduuda fa innii mukaasirun bikum alumama yowma alqiyaama kasrada quwaa ku jirta cizaa ku jirta cidda badani waa xoog badan tahay cidda yari waa awood yar tahay allah wuxuu yidhi wadkuruu id kuntum qaliilan fakafarakum waxaa xustaan markaa ahaydeen qaar tira yar oo allah idin badiyey xusaa waa nicma cadiima taksiirku waata leeyahay alkasratu taglibu ashajaaca faruhu geesinimada waa ka qaalib noqdaan waa horaa waxaa la yidhi laba reer baa islaayey markaa reerna wuu yaraa baa la yidhi reerna wuu badnaa reerkii yaraa baa libaysan jiray reerkii faraha badnaa ayaa waxa weeye nin ka mida ayaa wuxuu la shaxay nin reerkii faraha yaraa ka mid a markaasuu war ninkaa ninaad ka badantao kaa yar oo aad ka faras badanta ood ka ciidan badan tahay oo haddana kaa libaysanaya mar walba maxaa lagu sameeyaa gellimaadkaa loo joogteeyaa buuhi mar walba ciidan cusub baa la geliyaa toddoba maalmood oo isku xigtaa la galaa buuhi tiradiisu maadaama yar tahay wax ha galaafto laakiin waxa weeye maalin kastaba waxbaa ka dhimanaya waxna waa ka dhaawacmayaan mar walbana markaa reerkii badnaa wuxuu helayaa ciidan badanoo u geliyo marka waxaa taasi caddaynaysaa mahmaada carabta ay yidhahaan alkasratu taglibu ashajaaca faruhu waxay ka haalib noqdaan geesinimada ayay ka haalib noqdaan marka ummaddii in la badiyo alumma alislaamiya in la fara badiyaa oo ummaddu ay badataa waxaa ku jirta quwa gaala si kastay u xasuuqaan dee ma madhanayso waxay noqonaysaa marka waxawe maadaama ay fara yeeshaan oo ay bataan inay marka dambe waxa weeye marka ay dee ku soo aaraan marka ummadda in la badiyo waa maqsuud sharciga weeye marka tacadudka in ragga loo banneeyey badin baa ku sugan laakiin dumarka in tacadud loo banneeyo badini ka iman mayso waayo afar raximo ay wax ku kala qaaddo male kan hebel ugu qaad kanna hebel ugu qaad kanna hebel ugu qaad kanna hebel ugu qaad afar xubnoodoo kala duwan male waa mid qura weel keliya haysaa weelka keliya la wadaagayana fasaad baa ka imanaya haddii rag kala duwani wadaagaan fasaad baa ka imanaya dumarkii haddii markaa waxa weeye rag kala duwane ay wadaagaan nasabkii baa isku dhafmaya mafaasid fara badan baa ka imanaysa cuduraa ka dhalanaya xishoodkiibaa tegaya ille intaasoo ninoo kala duwan ba u tegaye ya nasabadiibaa isku dheehgelaya ilmuhuy u sugnaanaya ma geedi mise faarax ya hadday marka afartuba isu mareen keebaa ilmaha yeelanaya yaa loo qori tuuraya mise waa la garanayaa kii lahaa yani waxa weeye wadaagga la wadaagayo waxaa ku jira fasaad waxaa ka imanaya cuduro ama jabti ha noqoto ama cudurro kale ha noqoto ama aidisba ha noqotee wadaaggaasi markaa saasuu markaa u yahay gabadhii waxaa ku imanaya cawaarid xanuunno hadday tahay waxa weeye marka wallac hadday tahay dhalmo hadday tahay labadii dhiigdhiggii nifaaskii dhiiggii dhalmada marka ninkii xoogga lahaa ma helaayo gabadhu markaa ku tamatuco heli maayo yacni waxa weye cawaaridda noocaasi markay ku yimaadaan weliba ahlucilmigu waxay qabaan si aad dhici karta inaad la yaabtaan soomaalida agtooda waxaa ka caana shahwada qofka dumara iyo shahwada ninka waxa badan shahwada qofka dumara laakiin sax maa saas shahwada ninkaa ka badan shahwada dumarka shahwada ninka aqwaa isagaa xaraaro badan buruudaduna dumarkay ku badan tahay saas aawadeed shahwada markaa ragga aqwa ah saas aawadeed baa loogu sharciyeeyey tacadudka xikamkaay ka mid tahay xikamka ayay ka mid tahay imaam axmed ibnu xambal markii loo sheegay wuxuu subxaana allah say u dhici kartaa shahwada markaa dumarkaa badan kii shahwada yaraabaa markaa loo xalaaleeyey tacadud oo kii shahwada badnaabaan loo xalaalayn wax suuragala maa waxaa dhacday xataa waqtiyada qaarkood dumarka qaarkood inay ka cawdeen marka raggoodii ay yidhahdeen khaati baan ka joogaa beri baa gabadhi dacwootaan la yidhi markaasay tii khaati baan ka joogaaye waqti ha loo xadido markaasaa qaadigii wuxuu ku yidhi gabadh kale dee markaa ha guursade u ogolow ma iska daabay ti waa sabraya dabe <laughs> waxaa kaloo jirta dumarku Eh, marka ay qaan gaadhaan dee gabadh waliba waa isaga diyaar guur laakiin ragga mid kastoo dee qaan gaadhaa guur uma diyaar aha waayo takaaliif baa laga rabaa ya waxbaa fuulaya xooleha laga doonayaa xoolihii lagu dhisi lahaa xoolihii meherka xoolihii marka waxa mariinka masruufka waxa weeye waa inuu dee qorshe la yimaadaa ya lakiin iyadu nafteeda la imanaysa saas aawodee qorsho kaloo ka xidhani ma jiro ta kale marar badan waxa dhacda in dumarku ka fara bataan ragga oo dumar eh, raggi yaraadaan dumarkiina farabataan haddii la odhan lahaa eh, nin waliba gabarh keliyuu guursan karaa maxaa imanaya dumarka qaarkood ma helayaan cid guursata shahwadina waa ku abuuran tahay dee waa inuu fasaad iyo zina ay timaadaa ya oo dariiq kaloo ay ku gutaan markaa shahwadoodii waa inay helaan taasna waxaa iman lahayd fawaaxishta iyo zinadu inay mujtamaca ku fara badato ayaa iman lahayd taas ayaa iman lahayd calaa kulli xaal eh, yacni sida uu sharciga laynagu sharciyeeyey ayaa wuxuu yahay sida waxa weeye markaa ugu kamaalka badan ashyaadaynu sheegnayna waa wax yar oo ka mid a gaaladii hadda waxay leeyihiin zinada intii la doona ayaa markaa uu ruuxu samayn karaa imanka faransiisku dhowaan waxay soo saareen oo ay yidhaahdeen xukuumadda xune ka jirta meesha barlamaankeedii waxay yidhaahdeen laba dumara ninka guursadaa waa jariimo maxkamad lagu taagi karo laakiin labaatan dumara hadduu la saaxiibo dembi ma aha hadda labaatanka dumara waa u tegayaa laakiin dariiqa aan marka guur ahayn buu ugu tegayaa zino labaatan inuu marka la macaamilo oo si aan eh, si xaaraana kula macaamilo dembi ma ahay ku leeyihin barlamaanba hadda intuu fadhiistay saa soo saaray barlamaanka faransiis haddii laakiin laba dumara ninku qabo iyadu waa jariimay yidhahdeen marka calaa kulli xaal sida sharciga ku sugan ayaa waxay tahay caynulxikma ayay tahay wakhtiga waa idinku dheereeyey raalliga ahaada inahaas baan ku soo gaabsanayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk